بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم halkan waxaan idinkugu soo gudbinaynaa kitaabkii fiqiga ahaa bidaayat lmutafaqih casharadiisii labiy tobnaad oo inoo soo akrinayay sheekh maxamuud xaliika xafidahu llah falyatafadal mashkuura بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waxaan dib ugu noqonaynaa masalo shalay aan eh, si khaldan u sheegay oo ah waxa uu ku saka gooyo malabku alcasal shalay waxaan nidhi eh, casalku wuxuu ku sakagoynayaa iyo malabku waxaa loo eegayaa sakagoyntiisa wasqiga awrta awr xamilkii baa loo eegayaa sida raashinkii masaladaasi sabqulisaan bay ahayd khalad bay ahayd eh, nasal allah alcafwa wasalaama waxa weeyaan malabku wuxuu ku sakagoynayaa Eh, haddii aan idmaayo sakadiisa marka la eegayo wuxuu ku sakagoynayaa soddon saac haddii qofkii malablaha ahaa ee malabka ka ganacsan jiray malabkiisa haddii malab gacantiisa uu soo galo soddon saaca ah soddonka saacna xaylaanulxowl ku dhaco nisaabka indhiguu gaadha nisaabkiisu waa soddon saac markaas waxa weeyaan saka ka waajibaysa xitaa haddii uu markaa lacag u hayo dee lacagta ku ganacsanada lacagtii baa laga qaadaya sakada soo maaha hadday gaadho lacagtaasi uu ku ganacsado soddon saac marka saacii haddaynu ku dhufanno sidii aynu shalay ku xisaabnay laba kiilo dhibic afar inuu noqonayo bimacnaa laba kiilo iyo afartan garaam marka lagu dhufto waxaa soo baxaysa laba iyo toddobaatan kiilo baa soo baxaysa laba iyo toddobaatan kiilo ayaa soo baxaysa marka saasaa looga bixinayaa cushur baa laga bixinaya cushur cushur baa isna ka baxaya labayo toddobaatan kiilo oo malab ah hadduu qofkaasi haysto waxaa la samaynayaa toban baa loo qaybinayaa laba siyood baa loo eegayaa hadduu malabka isagu ku hawshoodo oo uu xeryo u dhigay oo qaarba malabka dadka abuura oo shimbirta soo naqliyo keena oo dhir u waaba oo beera u beero cawska inay ka cunaan ku talagala sida hadda qolyahan tiyeglow degan oo kale iyo malabka beerahaase eh, dhir waaweyn oo haddii aan la idmaayo maygaaga iyo dhir caynkaasoo kale ah bay u oodaan oo u habeeyaan xidha u dhigaan xidhooyin waaweyn oo qabaalla ah ugu sameeyaan taasaa marka malabka eh, hadhow dadku ay ka iibiyaan marka hadday ku hawshoodeen malabka hawshiisa sidii beertii lagu hawshooday unbaa miisaanka loo eegaya waxaa la sameynayaa hadduu ka hawshooday kharash badan uu ka galay toban ha loo qeybiyo meesha tobnaad ayuu bixinayaa maxay badhkeed haddii aanu ku hawshoon ee ilaahay subxaana wa tacaala uun buuraha alle intuu bahashaa ku beeray uu marba u tegayoo jirkaama ka dhaansanayana toban meel intuu u qaybiyo muxuu bixinayaa meesha tobnaad buu bixinayaa sagaal meeloodna uu la hadhayaa marka malabku wuxuu ku saka gooyaa soddon saac sida xadiidka saxiixa ah ee sugan cumar bin alkhadaabi radi allahu tacala canhu hayrkii bay warinayaan asarta saxiixa ah taasna waa malabkii mataladaas wuxuu yidhi sheekhu tamaamu lxawli ilaa fii arbacati amwaalin yushtaratu waxaa loo shartiyaa sakada waajibideeda tamaamul xawli sanad inuu dhammaystirkiibaa loo shartiyaa in waxaa sakada laga bixinayo inuu sanad u dhammaystirmay ilaa fii arbacati amwaalin afar maal mooyaane afar maal oo maalka sakadu ay ka baxdo ka mid ah isaga looma shartiyo tamaamul laakiin wixii afartaa ka soo hara waxaa loo shartiyaa tamaamul baa loo shardiyaa waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka ibnu maaja waatuu lahaa laa zakaata fii maalin xataa yaxuula calayhi alxawlu laa zakaata fii maalin xataa yaxuula calayhi alxawlu waatuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam ilaa fii arbacati an meeshan uu leeyahay afar maal mooyaane amwaashaasi zakadu waa ku waajibaysaa iyadoo aan loo shardinayn maxay sanad inuu u taab noqdo loo shardin maayo adaabidu haaliu daabidka haddii alla idmaayo saddexaad isagaa marka kuu keeni doona afarta hadda uu sheegee maal isagaa keeni doona al amwaasha iyo xoolaha hantida allatii hantidaasoo laa yushtaratu aan loo shartin fiihaa gudaheeda tamaamul xawli sanad dhammaystirkii arbacatun afar weeye afar baan loo shartin kow alkhaariju waxa ka soo baxa min alardi dhulka haddaynu sheegayna soo maahayn isaga xayraanulxawl loo shardin maayo maxaa loo shardinayaa nisaab aatuu xaqahu yowma xasaadi waa kaa daliilkiisu allah wuxuu leeyay subxaana wa xaqiisa bixiya maalinta aad goosanaysaan waa la subxaana wa ka labaad waxa weeye nataa'iju bahiimati lancaami waa masaladii shalay aynu lahayn isagaa keeni doon dib aynu udhignay nataa'iju nataaju nitaaju waa waxa laga dhashado bahiimatu lancaami nicmoolayda wixii laga dhashaday ee ay dhaleen haddii geelu uu dhalo mirgo haddii adhigu waxara dhalo hadday iduhu baraar dhalaan oo hadday iduhu dhalaan naylo iyo wax la mid a haddii loodu du weylan ay dhasho waxaasaa nataaj la nitaaj marka waa nitaaju bahiimati alancaami nicmoolayda xayawaankii mayeedhaanka ahaa wixii laga dhashaday oo micnaha waxaa looga jeedaa haddii qof masalan qof baa wuxuu lahaa shan iyo soddon tuldood oo geel ah geelu marka uu gaadho tusaale ahaan shan iyo soddon markuu geelu gaadho maxaa ka bixi jiray shan iyo soddonkaas maxaa ka bixi jiray bintumakhaad soo maaha bintumakhaad baa ka baxaysa oo waa neefkii gujirsaday gugii labaadna ku jiraa ka bixi lahayd soo maaha ninkaas isagoo geeliisu intaa uu yahay ayaa waxaa dhacday in haddii alla idmaayo geelii oo dhan uu dhalay geelii baa dhalay sanadkii markuu soo wareegayba geeliisi wuxuu noqday koob iyo lixdan tuldood buu noqday marka koob iyo lixdan tuldood inuu noqdo maxaa ka dhigay waa wixii ay qaalmuhu dhaleen soo maaha dee ayaa tiradii buuxisaa soo maaha waa la socotaa soo maaha wixii qaalmuhu ay dhaleen baa tirada buuxi soo maaha marka la odhan maayo ubadka dhashay tirada lagu buuxin maayo ee iyagu waa ubadkii inaga reebay intii hore waaweynayd intaa uun hadday koob iyo hadday shan iyo soddon ahaayeen qaalintaasana la ku leeyihi warkaas ma soconaya soo maaha dee warka soconaya waa kee waa warka koob iyo lixdan baa geelaagu maalinta ku saka gooyey hadduu geelu koob iyo lixdan noqdana maxaa ka bixi jiray jadaca ka bixi jirtay soo maaha jadaca ka baxayso oo waa neef afar jirsaday oo ilka dhacsaday sanadii shanaadna markaa gelaya marka ninkaasi waxa weeyaan loo eegi maayo xaylaanulxawl loo eegi maayo soo ma aragti yacni loo eegi maayo ubadka dhashay ee geela kusoo biiray loo eegi maayo sanad ha usoo wareego sida kuwa waaweyn oo kale waa isku sakagoynayaan waa sidaa athaaliu ka saddexaad waa ribxu tijaara faa'iidada ganacsiga laga helo ganacsiga faa'iidadiisii xaylaalulxawl loo eegi maayo oo muxuu uga jeedaa aan tusaaleeyo si loo fahmo ninbaa gabadh baa ganacsato oo sandaqad bay haysataa sandaqada ay haysato waxa ay ku haysataa lacag aan badnayn oo ilaa malyan ah bay sandaqadaa xoogaa maryo ama alaab bagaasha u taalla sanadkii waa ku socdaa gabadhaasi bishii tobnaad toban bilood markay halkaa fadhiday oo lacagtaa malyankaa aanay dhaafinba oo ay isku celceliso malyankaa uun oo wax dee afka markaa laga geliya maalmaha waxba aan ka soo hadhinba ayaa ilaahay bishii koob iyo tobnaad iyo bishii labiyo tobnaad ilaahay faraj waasica u furay markaasaa waxaa maalkeedii uu noqday labaatan milyan bay isku taagtay lacagti ama shan iyo labaatan milyan bayba noqoba marka lacagtaa faraha badani gabadhaasi goormay soo gashay labadii bilood ee sanadka u dambeeyey soo maaha la odhan maayo marka dee lacagtan waxay sakagoys noqotay uun muddo laba bilood ah marka tobanbaa ii dhiman bishan bisheeda anuu sakada bixinaya odhan maysid marka odhan maysid waayo waa ribix kordhay marka wixii hore unbuu ku saka go hadday sakagoys ku gaadhaan waa fahanti soo maa marka waa ribxu tijaara tijaaro iyo ganacsi ama baac mushtar ribixa laga helaa isaguna waa sidaa weeye arikaazu rikaaskii baa ka mid ah. rikaasku waa dafnuljaahiliya baynu yidhi qoladii jaahiliyada ahayd ayaa dhulka wax ku aasan jirtay dahabka iyo fidada iyo dhulkay ku aasi jireen markay hidhow iska dhintaanna qof unbaa dhulka intuu faagfaago ama qodqodo qof unbaa wax un dhex fadhiya dhulka jalxaado dahaba ama fida ah ka heli jiray kaa isagana loo eegi maayo maxay zakadii maxay ku waajibaysaa bimujaradi alxusuul marka la helaba markaasay zakadii ku waajibaysaa sanad ha ii soo wareego maalintan maantee gacanteeda waxaan ay soo galeen maalinta maalinteeda kale ah baan bixin doonaa warkaasi sax maaha xawl loo shardin maayo isaga maxaa loo xawl loo shardin maayo maxaan kaloo loo shardinaya nisaabna loo shardin maayo waa shayga keli ah nisaab iyo xawl aan loo shardinaynin soo ma aragti ya khumus ha gaadho khumus ha ka yaraado loo shardin maayo xitaa waa garad soo maa nisaab ha gaadho nisaab ha ka yaraado loo shardin maayo dheh rikaaskii markaa isagu waxaa ka baxaya khumus baa ka baxaya shan meelo intaad u qaybisid ayaad maxaad bixinaysaa meesha shanaad wax yar ha noqoto meesha shanaad wax badan ha noqoto loo eegi maayo nisaabba loo eegi maayo sanadna loo eegi maayo masalada waa muhiim inaad gaar u fahamto waa shay zakadii laga bixinayo oo isaga aan loo eegayn maxay nisaabna loo eegi maayo maxaan kaloo loo eegayn xawlna loo eegi maayo markii la helo ayaa hore laga bixinaya isaga sakada waa ku waajibta maxaa isaga kusoo xigaa imaarti dhede imaarti iyada nisaab baa loo eegayey looma eegayn maxay xawl miyaa loo eegaya sanad looma eegin wixii kasoo hara laakiin waxaa loo eegayaa xawlkii iyo nisaabkii iyo waxaasa loo eegaya marka haddii xitaa uu yahay dahabka meesha aad ka heshay toban garaam soo wax yar maaha dahab toban garaama ah. toban garaam markaad laba garaam baad bixinaysaa adiga maxaa ku hadhay marka sideed ilaa toban shan loo qeybay waa mid laba labaad uqaybinaysaa soo maha shan meelood oo mid labaa waa toban labaad bixinaysaa marka wixii aad dhulka ka heshay gudihiisa lagu aasayba waa saas micnaheedu maaha wixii adoo iska lugeynaya dhulka yaalla aad heshaba waa rikaas maaha micnaheedu Eh, waxaa laga wadaa maxay wix dhul inta la qoday laga soo saaray waay adaabidu raabicu daabidka afaraad maqaadiiru zakaati hamsatun qiyaaska iyo jaangooynta zakada la jaangooyo shan weeye alkhumusu khumus baa laga bixiyaa fi rikaazi yani khumusu khumus baa qiyaastiisu tahay bixinta marka la bixinaya fi rikaazi rikaaskii khumus baa ka baxaya waynu soo marnay xadiidka ahaani labaad alcushru toban meelood meel baa laga bixinayaa fil khaariji wixii soo baxay gudihiisa min alardi dhulka ka soo baxay bilaa mu'uunatin ay bilaa kulfatin mashaqa la-aan waa wixii dhulka ka soo baxay iyadoon lagu dhibaatoon matoor iyo batrool kumaadan bixin ee ilaahay baa subxaana wa tacaala dhirtan xididkeeda dhulka intuu hore u xuliyey xididkay biyaha ka cabeen ama ee il durdurahoo durduraysa baa ilaahay ku siiyo oo ishaa unbaad keliya intaad u kala duduwda marba geed ku furtaa ama haddii aliidmaa roob baaba intuu da-ay beertiiba ilaahay kugu waraabiyey subxaana wa waa kalif la-aan soo mahade marka wixii marka wuxuu sheekh alcushru toban meelood meel baa la bixin filkhaariji shaygii soo baxay gudihiisa min alardi dhulka ka soo baxay bilaa mu'anatin kharash la-aan iyo kalif la-aan wixii kusoo baxay waa qodobkiila saddexaad nisfu lcushri toban meelood meel toban meelood meesha tobnaad barhkeed baa la bixinayaa filkhaariji shaygii soo baxay gudihiisa min ardi dhulka ka soo baxay bimu'anatin kharash kusoo baxay iyo kulfo kusoo baxay wixii kharashiya waxaa la geliyey meesha tobnaad toban intaad u qaybiso ayaad meesha tobnaad kala barhaysaa soo maha marka maxaa ku hadhay adiga sagaal qaybood iyo barh baa kuusoo hadhay araabicu kan afaraad rubuculcushri rubuculcushur baa baxaya ruculcushur sakada keebuu ku waajibaa inaada su-aal baa lagu weydiin kara wax lagu odhan karaa sheeg shayga khumus ka waajibo sheeg shayga cushur ka waajibo sheeg shayga uu ka waajibo nisfu cushur sheeg shayga uu ka waajibo rubucushur marka waa inaad kala ogaataa hadda wuxuu noo soo sheegay khumuskii iyo cushurkii iyo nisfulcushurkii rubuc cushur buu keenay rubuculcushri toban meelood meesha tobnaad oo afar loo qaybiyey meesheed baa waxay ka baxaysaa fil ahmaani labadii lacagood lacagihii addahabu waalfidatu iyo wa curuudi tijaara ganacsiga wixii loo soo bandhigay waa jamcu cardin waa wixii ganacsi loo soo bandhigay dukaamo bakhaaro farmasiyo warac wixii la dhigay iyo waa maxay waxaa ka baxaya rubuc ushur baa ka baxaya waa fahanti ma toban baa loo qaybin meeshii tobnaad ayaa maxaa ka baxaya afar inta loo qaybiyo baa meel ka mida la bixinaya bahiimatu lancaami miqdaarka u dambeeya waa bahiimatu lancaami nicmoolaydii xayawaankii mayeedhaanka ahaa calaa tafsiilihaa zakadii waa laga bixinayaa calaa tafsiilihaa faahfaahinteedaa looga bixinaya waxaynu soo marayno soo marnay weeyaan hadduu arigu afartan yahay neef ka bixi geelu hadduu shan yahay neef ka bixi ari ah loodu hadday soddon gaadho neef ka bixi gujir ah wamaa ilaa dalik iyadoo faahfaahinteed ay leedahay marka geelu qaab bu u socon arigu qaab loodu qaab waa caynkaa wey adaabitu alkhaamisu daabidka shanaad ahlu zakaati zakada ehelkeedu amaaniyatun waa sideed sideed qolaa zakada la siiyaa sida ilaahayba ku sheegay qur-aanka inama asadaqaat lilfuqaraa waalmasaakiin waalcaamiliina calayha wاlmu'alafati quluubuhum wa fi riqaabi waalghaarimiina wa fii sabiili illahi wabni sabiili maxaa laga dembaysiiyey fariidatan min allah fariidatan min allahi wallahu caliimun xakiim wuxuu yidhi marka daka zakada ehelka u la siinayo waa sideed qolo kow alfuqaraa'u waa kuwii saboolka ahaa dadkii saboolka ahaa faqiir aan beerkiisa beer ka xigin ee saboolka ah ayaa la yidhaahdaa wixii uu maaragtay wixii ku filnaan lahaa ayuu wax yar ka haystaa maal waxaa ku filnaan lahaa maanta inuu helo labaatan kun oo soomaali ah shan kun buu markaa haystaa shan iyo toban baa ka dhiman sooma qofkaas noloshiisa maanta qadaya quraac iyo casho labaatan kun baa ku filnaan lahayd oo uu ku dhergi lahaa shan kun keliyuu ka haystaa shan iyo toban baa ka maqan kaa maxaa la yidhahdaa waa faqiir oo wixii uu ku noolaan lahaa ayuu kala badh xitaa wax ka yar buu haystaa marka isagu waa ka baahi badanya miskiinka almasaakiinu masaakiinta way qolada labaadna waa qolada danlayda ah miskiin maxaa la yidhaahdaa waa qof wixii maanta uu ku noolaan lahaa barhkiibuu haystaa maalan maanta waxaa ku filnaan lahaa labaatan kun inuu helo toban kun buu haystaa uu dhaamaa soomaa faqiirkii dee faqiirka waa dhaama maanta wuxuu ku noolaan lahaa kala badh ayuu haystaa ama ka badan kala badh buu haystaayoo labaatan kun hadduu maanta ku filnaan lahayd shan iyo toban buu haystaa shan baa ka dhiman kii faqiirka ahaana labaatan baa ku filnaydoo toban buu haystaa ama shan kun buu haystaa marka labadooda way kala baahi badan badyihiin soo maa keebaa baahi badan labadooda faqiirkaa baahi badan saas weeye waayahay wuxuu yidhi markaa sheekhu almasaakiinu masaakiintii weeyaan waxay culimmadu markay isweydiiyaan labadan qolo ee faqiirkaiyo miskiinka ah sekada intee in la eg baa laga siinayaa sekada intee la eg baa saddex qowl baa ku jira marka saddex qowl baa ku jira alfaqiir iyo almiskiin ama alfuqaraa ama almasaakiin labadaa qolo zakada wax intee la eg baa laga siinayaa shaaficiyadu waxay leeyihiin madhab shaaficiya waxay leeyihiin faqiirka iyo miskiinka waxaa laga siinayaa maa yakfiihimaa tuula alcumri maa yakfiihimaa wax ku filan noloshooda oo dhan tuula alcumri cimrigooda wax ku filan baa laga siinayaa sakada qawlkaas yaa qaba shaaficiyaa qabta qowlka labaad abu xaniifa ayaa isagu qaba oo wuxuu leeyahay maa yakfiihimaa yawmun wa layla maxaa laga siinaya wax ku filan habeen iyo iyo maalin baa laga siinaya abu xaniifa saa qaba maa yakfiihimaa yowmun wa layla afartii madahood maxaa inoo haray laba soo maaha qawlka saddexaad bay ku jiraan qoladani waxay leeyihiin waxaa laga siinayaa maa yakfiihimaa sanatan lahum waliman yacuuluunahum waxaa laga siinayaa maa yakfiihimaa wax ku filan labadooda sanatan sanad waxay faqiir ku noolaado miskiinna wuxuu sanad ku noolaado lahum iyaga iyo waman yacuuluunahum iyo cidday dee masruufaanba iyaga iyo ciday masruufaan waxa ay ku noolaadaan hal sano ayaa laga siinaya qowlkaas imaamu maalik iyo imaamu axmed ibnu xambal baa qabaa waana qowlka u raajixsan waana qowljamhuur qowljamhuur waa qowlkaas waa fahanti soo maa waayo waxay saa iyagu u leeyihiin zakadu waxaa la qaadaa sanadka sanad sooma hade marka haddii qoladan masaakiintii fuqaradaa sanadan la siiyo ilaa sanada kale waxay ku gaareen hadday haystaan tii kale markay soo gasheen hala siiya de dayac ma jiro markaa sooma hade markaa qowlkaasa u raajixsan maa yakfiihimaa sanatan lahum waliman yacuuluunahum iyaga iyo cidda ay masruufayaan wax ku filan baa la siinaya qowlkaas imaamu maalik iyo imaamu axmed ibnu xambal waana qowlka jamhuuru lfuqahaa ay qabaan intaa ka gudub athaaliu ka saddexaad waxa weeye waalcaamiluuna waa kuwa ka shaqaynaya calayha zakada waa qolada zakada soo gurta ee ururisa ayaa loo jeeda caamiluuna calayha kuwa zakada ka shaqaynaya ee guraya kuwa iyaguna ile wakhtigoodii waxay ku bixiyeen oo ay dadkooda u shaqaysan lahaayeen ama wax kasban lahaayeen in ay dadkii zakada lagu yeeshay kasoo guraan oo ururiyaan oo ay xifdiyaan ayay ku yeesheen marka waxay mudan yihiin in le dee mushahar laga siiyo oo meeshii laga dhaqaalaya soo maaha de marka kuwa ka shaqaynaya sakada ee guraya weeyaan qolada la siinaya iyaguna waay dadkaa marka hal qolaa laga ilaalinaya dadka sakada guraa hal qola unbaa laga dhawraya in lagu daro qoladaasi waa ayo aqribaau rasuulillaah sala allahu alay wasalam rasuulka qaraabadiisii kuwaa waa laga dhawraya iyaga waayo in haddii la yidhaahdo qolada ka shaqaynaysa sakada guraysa ee ururinaysa zakadii waxbay ku leeyihin halaga siiyo rasuulka iyo ehelkiisii zakada inuu cunaa qaraabadiisu ma xalaal bay u ahayd waa maya iyaga unbaa laga dhowrayaa marka ka afaraad waxaa weeyaan waalmu'allafatu quluubuhum kuwa quluubtooda lasoo dumayo kuwa quluubtooda lasoo dhaweynayo kuwa quluubtooda lasoo dhaweynayo waa shan qodob shan qolo weeye haddaynu ururinaba shan qolo ayaa mu'allafatu quluub ah qolada koowaad waa kaafirun waa mid gaal ah mid gaala weeye zakada maxaa loo siinayaa waxaa loo siinayaa alrajaa min an yuslima waa kaafir yucطaa min azakaati rajaa an yuslima waa kaafir weeye yucطaa min azakaa zakadii waxbaa laga siinayaa wax siintaasi maxay tahay rajaa'a an yuslima maxaa rajo laga qabaa inuu maxay inuu soo muslimo soo maaha ayaa rajo laga qabaa kaasna waaya oo nebigu sal allau alay wasalam waxaa loo dariishadaa safwaan ibnu umaya maalintii xunayn xoole aad u badan buu siiyey soo maaha isagoo gaal ah qodobka labaad waxaa weeye muslimun xadiiu cahdin bikufrin muslimun xadiiu cahdin bikufrin waa muslim laakiin waktiga uu soo muslimay baa dhow hadduu soo islaamay wili islaamnimadii si fiican uguma duxin kaa isagana sakadii waxbaa laga siinay muslimun xadiiu cahdin bikufrin waa mar dhow soo muslimay nebigu sal allau alay ali wasalam qoladii la odhan jiray dulaqaau maka waa nimankii maka la sii la cafiye sooma ahayn dagaalkii xunayn markii la qaaday hantidii aadka u fara badnayd rasuulku intuu duulaan qaadayay xunayn hantida gacantiisa soo gashay weligii intuu noolaama soo gelin nebi sal lay slam qoladii dulaqaa maka ee markaas soo muslimtay dhowr iyo toban cisho ka hor soo islaamtay oo abu sufyaan ka mid yahay oo wiilkiisa ka mid yahay oo xakiim ibnu xisaam uu ka mid ahaa oo xaarits ibnu hishaam ka mid ahaa oo suhayl ibnu camrin uu ka mid ahaa xuwaytib ibni cabdilcuza uu ka mid ahaa radia allahu canhum markaa soo muslimay nebigu waa siiyey salawatullahi waslaam min kasta wuxuu siiyey boqol neef oo geela buu siiyey nebigu salawatullahi waslamu calayh muxuu marka nebigu u siinayey in qalbigooda uu soo duma soomahadi waatuu nebigu laa sal alla alay wasl innii la ucطii rijaalan xadiiay cahdin bikufrin ata'allafuhum xadiiska imaam muslim uu warinayo imaam bukhaari muslim labadaba iyo abu daawud bay warinayaan innii la ucطii rijaalan anigu rag baan hanti iyo xoola siinaya sakada ah xadiiay cahdin bikufrin markaa waktigooda a gaalnimo ka soo galeen uu cusub yahay ata'allafuhum waa so nabig le salawatullahi waslamu aley sodomid wey intaa waa imse qolo waa laba qolada saddexaad waxa weeyaan waa qolo sakadii la siinayo waxaa la rajaynayaa waa nin kaaba qabiila ah maalan oo kaaba qabiilkaasi qolow kaaba qabiil u yahay ninka qolo kaaba qabiil u ah oo qoladaasna si fiican u ateecsan tahay oo warkiisa uu ku fulayo oo waxa uu sheeg la qaadanayo ninkaas sakadii waa la siinayaa si isaga usoo muslimo qoomkuna ay xerada usoo galaan marka waxaa weeyaan an yucطaa an yucطaa sayidan muaacan an yucطaa sayidan muطaacan naafidu daa kalimatin naafida an yucطaa sayidan muطaacan nin sayid ah oo la adeecayo in zakadii la siiyo oo laakiin dee markaa la rabo inuu soo islaamo soomaaha de gaal wey daa kalimatin naafidatin fiihim an yucطىa sayida muطaacan daa kalimatin ninkan kelmad buu leeyahay naafida kelmadaasoo fulaysa fiihim reerka ku fulaysa kaana waa la siinaya daa kalimatin naafidatin fiihim ka afaraad waxa weeyaan qolo zakadii la siinayo waa qolo cadow ah oo muslimiintii la deris ah oo haddii alidmaa meeshii degan muslimiintiina weli aanay si fiican uga tabaabushaysan si sharkiisa muslimiinta ay uga nabadgalaan oo muslimiintu aanu xuduudooda weerar ugu soo qaadin iyo farantooda baa zakadii loo siinaya an yucطaa caduwan mujaawiran lilmuslimiina an yucطaa in la siiyo caduwan mujaawiran cadow la deris ah lilmuslimiina an yucطaa caduwan mujaawiran lilmuslimiin cadow muslimiinta deris laa in la siiyo maxaa loo siinayaa wayukhshaa min hujuumihi calaa xuduudi lmuslimiin wa min hujuumihi calaa xuduudi lmuslimiin waxaa laga baqayaa inuu soo weeraro xuduudda muslimiinta marka weligii lagu wadi maayo kaasiye waa inta loo xoogaysanaya sooma halkaana waxay ka qaataan nebiga sal alay wasalam maalintii axzaab laysu soo ururay nebigu sal l sl nimankii reer qatafaan ee xuyaynata ibnu xisnin ninkii alaxmaqu lmuaac nabigu u bixiyey sal alay wasalam waatuu ansaarta ku yidhi war ninkan baa inoo ku culus oo xagga fog meel dhowna inooga soo duulay ciidan culusna wata ninkan aynu beerta waxaa ka soo baxaa midhaha beerta beeraha madiino ulus aynu siino si barsharkiisa xoogaa intaynu bal kuwan iska kicinayno u yara xoogaysanayno bal intaa aynu isaga saansabno isaga marka waa laakiin inay kusii socoto lama raba eh waa in maxay haddii alla idmaayo intaad ka tabaabushaysanaysa aad siin karto ka shanaad waxaa weeyaan qaa'idun muslimun faasiq in sakadii la siiyo muslim ah oo nin hogaanoo ciidamada hogaansho ama hogaamiye muslim ah oo faasiq ah waxaa weeyaan qaa'idun muslimun faasiqun faajirun waa nin hogaamiye ah oo muslim ah oo faasiqun ah oo faajirun ah in la siiyo marka ninkaasi waxaa laga baqayaa fisqigiisa fijrigiisa fuhaajirnimadiisa awgeed inuu maxay islaamka sirtiisa ama ciidanka islaamka u gacangeliyo cadowga u gacangeliyo marka fa limaa yurja min nafcihi fa ama waa nin xeelada dagaalka aada u yaqaana laba sidoodba waa loo siin karaa inuu cadowga muslimiinta gacanta u waa laga baqayaa ama waxaa laga baqayaa inuu si fiican ciidanka u dagaalgelin waayo oo wuxuu caalin ku yahay eh, xirfadaha dagaalku khatar ku yahay laakiin waa ninkaa khariban haddii wax la siiya laakiin si fiican buu ushaqaynaya marka kaasna waa la siinaya isagana waa la siinaya shantaa qolo markaa weeyaan culimadu waxay isweydiiyeen mu'alifatulquluubku nabiga dabadii ma jiraysaa ma la siinayaa oo masale khilaafi ah oo isku khilaafay ibnu kaiir kitaabkiisa tafsiirka buu ku keenayaa insha allah bal kasoo raajica mujallada labaad safxada saddex boqol shan iyo lixdan tafsiirka ibnu kaiir ayuu ku keenayaa marka mujallada labaad safxada laba boqol saddex boqol lixdan iyo shan oo marka uu suurada tan suuratu tawba aayaadka fasirayo ha laga soo eego halkaaba berriba berri baynu isla soo noqonnaa insha allah mualafatulqulub nabiga dabadii ma jiri karaa mise ma jiri karo masle khilaafiyo si fiican buu ibnu katiir uga hadlay caleyh raxmat ullah wa fi riqaabi addoomihii haddii alidmaa iyaguna ayaa ka mida qolyaha la siinayo zakadii la siinayo waxa weeyaan addoonkii isagu wadii alidmaayo inuu xoroobo awgeed loo siinayey in la xoreeya baa loo siinaya ama inuu isagu xorooba addoomahaas dhowr qaybood bay noqon karaa ilaa saddexba kow almukaatabuun kuwa la kitaabeeyey fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayran bu alla yidhi kuwa la kitaabeeyey kitaabayntu waa maxay in la yidhaahdo addoonkii lalahaa hebelow waan ku xoraynayaa waxaad ii keentaa laba milyan ii keen marka ninkaas waa la kitaabeeyey soo maade marka kaa sakadii waa la siinayaa si uu maxay dee haddii alla idmaayo ugu kaabto lacagta laga doonayo si u xorooba dee madaxiisa u furto kuwa labaad waxaa weeyaan ka labaadee sakada la siinayo waa faku lasiiri lmuslim faku alasiir almuslim in lasoo furto muslimkii qafaalka loo haystay ee dagaalka inta lagu qabtay mushrikiin dagaalkii lala galay iyo gaalo dagaal lala galay muslim lagu qabsado jeel gaala ku jira madax furasho in sakadii looga bixin karo ilaa marka iyaga loo fiiyo agtooda addoon buu ku noqonaya soo mahadi addoon ahaan maaha qofka muminka laakiin waan qofkan xor ahayn oo jeel ku jiro cadow haysta weeye marka waa in sakadii lagu bixiyaa si loo furdaamiyo waa faku lasiiri almuslim waay ka saxaad shiraau lariqa shiraau alariqaa addooma iibintood dad addooma ah in la iibiyo oo la xoreeyo iyadoo ilaahay laga rajaynayo khayr inuu siiyo qofkasaa samaynaya taana waa loo bixin karaa qofkaas qof ka bixinaya zakadii markaa wuxuu isi samaynayaa addoomo la haysto ayuu haddii aan idmaayo addoommada ayuu ku xoraynaya marka saddexdaa qodob ayaa uu noqon karaa waa almukaatabuuna faku lasiiri lmuslim shiraau lariqaa saddexdaa qodob mukaatabiin waalqaarimuuna iyo kuwii daymoobay iyagu daynta galay qaarimka qofkii dayn lagu yeeshay ee daymoobay deyntaasi wuxuu noqon karaa laba qolo ishaysuu kala dhexdhexaadiye markaas deyntii qaaday ama isagaa deyni ku cuslaato waa iska bixin kari waayey musiibaa ku dhacday isagoo deyn lagu leeyay waxna iska haystaa ayaa musiiba ku dhacday oo hantidiisii guntay ka go'day wuxuu dadkii deynta kulahaa siiyo ma uu haysto qofkaa isagiina sakadii waa ku baxaysaa waa la siinay wa fii sabiili illaahi jidka allena sakadii waa lagu bixinayaa jidkii allena waa dadkii mujaahidiinta ahaa ee iyagu waxa weeyaan sakadii baa iyaguna waxay la siinayaa oo si ay u kaashadaan jihaadkooda ayaa la siinaya fii sabiililahi waxaa soo gelay qofka daalibulcilmiga ahaa qofka daalibulcilmiga ah ibnu cuthaymiin wuxuu leeyahy kitaabka sharxu la yidhaahdo qofka daalibulcilmiga ah waa nooc jihaadka ka mida buu yidhi waayo culimmadu saasay sheegeenoo qofkani wuxuu u tafaruqay oo u fara bannaanaaday meeshuu wax kasban lahaa inuu cilmi uruuriyo marka cilmiguna barashadiisu waa nooc jihaadka ka mida sidaa awgeed baa qofku haddii isagoo awoodi kara inuu shaqaysto cilmi u tafaruqo oo u fara banaanaado waa la siinayaa zakadii waayo waa nooc jihaadka ka mida buu leey waana sax waxaa soo geli kara xajkii baa soo gelaya jihaad fii sabiililah wa fii sabiililahi xajkii baa soo gelaya oo qofkii in muxuu ahaa sake la siiyo si ugu soo xajiyo lacagtaa hoo waa sakada sanadkan weeyaanoo xaj ka dhigoo kusoo xaji oo waxaa u daliila xadiidka saxiixa ah gabadhii ninkeedu iyada rasuulka sal ly slm uu xajinayo sanadkii caama xajatul wadaac ay tii warheedhe nin yahow maad raximah llahu tacaala wabnu sabiili ibnu sabiilkii ibnu sabiilku waa macruuf waa ina jid haye baa la yidhaahdaayo culimmadu hore waxay ohan yihiin waxay odhan jireen ina jid waa marka lafdi ahaan dee loo laqbeeyo laakiin waxaa looga jeedaa un qofkii musaafirka ahaa ee beled ka gudbayey oo beled kale u socday oo laysa macahu maa yastaciinu bisafari marka mana haysto safarkiisa wuxuu u kaashado ma haysto qofkaa sadaqadii waxaa laga siinayaa wax ku filan ilaa inta uu beledka kale uu gaarayo haddii xitaa uu maal leeyahay hadduu maal xitaa leeyahy waa la siinayaa saasaa qowlka aad moodid fiican ee culimmada qaarkoodna ay doorteen inuu saa yahay marka ibnu sabiilka isagu waa la siinayaa waxay culimmadu isweydiiyaan mawaajib baa sideeddaa qolo ee suuratulbaraa'a ay sheegtay aayadda ku jirta ee ahlu sakaadka ah asnaafu thamaaniya la yidhaahdo in sakada la wada gaadhsiiyo oo sideeddaa laga simo ma waajib baa mise waxaa haddii alla idmay la siin kalaa hal qolo haddii la wada guddoonsiiyo oo sideedda ka mid a laba qowl baa masaladaa ku jira ibnu kathiir caleyh raxmatullah kitaabkiisa tafsiirka ah buu kaga hadlayaa halkaa ka soo raajic insha allahu tacaala mujalladka labaad safxada saddex boqol todoba lixdan iyo afar waa meesha uu aayadda nafteeda kaga hadlayo aayadda inama sadaqaatu tafsiirkeeda maad ka soo eegaysaa insha allah oo ma waajib baa in sideedda qolo sekadii la wada siiyo mise waajib ma aha halkaasaad ka eegi doontaa insha allahu tacaala laba qowl baa ku jira qowlka koowaad wuxuu leeyahay waa waajib imaamu shaafici iyo waxaa qaba jamaaco kale waa ururinaya anigu laakiin adaa si fiican usoo eegan doona qowlka labaadna wuxuu leeyahay waajib ma aha in sideedda laga simo waxaa bannaan in haddii aan idmaayo sideedna mid ka mida ah la siiyo ayaa bannaan oo la guddoonsiiyo iyagoo kuwii kale haddii la doondoono la heli karo qowlkaas maalik baa qaba iyo jamaaco salafkii iyo khalafkiiba ka mida sida cumar ibnu alkhadaab iyo xudayfata ibnulyamaan cabdullaahi ibnu cabbaas abulcaaliya saciid ibnu jubayr maymuun ibnu mihraan raggaasoo dhan baa qaba marka waa labadaa qowl baa ku jira iyadoo intaa ka faahfaahsanbaad kitaabka ku arki doontaa ibnu kaiirka waad keenaysaa marka weli ibnu jariirabari ibnu jariirabari caleyh raxmatullah isagu qudhiisu wuxuu leeyahay waa qowlka culimada badankoodu ay qabaan in haddii qowlka hadda aynu sheegnay saasuu leey ibnu jariir abari ibnu kaiir qudhiisaa soo guurinaya warkaas adaabidu saadisu daabidka lixaad alladiina kuwa laa yujzi'u aanay gudayn dafcu zakaati zakadii in loo dhiibo lahum iyaga khamsatun shan weeye qolada in sakada loo dhiibo aanay gudayn oon saka la siinayn shan weeyaan marka wuu ku leeyahay kuwa aanay gudayn sakada in la siiyo wuxuu u jeedaa kuwa aanay bannaanayn sakadii in la siiyo haddii sakadii xitaa ayba dhacdo in la siiyana gudi mayso haddii ala idmaayo qofkii ka gudi mayso in uu mar labaad bixiyo ayaa laga rabaa waayo ehelkeedii cid aan ahaynbay gacantiisa ku dhacday waxaa u horreeya alkaafiru gaalkii ma bannaana gaalka in sakadii la siiyo waayo waa kaafir nebigu sal alla aley wasalam wuxuu yidhi markuu sakada ka hadlayey tu'khadu min aqniyaa'ihim fa calaa fuqaraa'ihim kuwooda qanigaa baa laga qaadayaa sakada fuqaradoodii baa la siinayaa fuqarada la sheegaya marka waa ayo waa fuqaraau lmuslimiin soo maha hanti kuwa hantiilayaashaee muslimiinta laga qaadayaa fuqaradoodana waa la siinayaa marka waa fuqaraau lmuslimiin baa dee loo jeedaa halkaasaa gaalku ku baxayaa marka xitaa kii dimiga ahaa gaalkii dimiga ahaa ee muslimiinta laba noolaa ee canshuurta laga qaadaya qudhiisa la siin maayo iska dhaaf kii kale maxaaribka ahaaba athaani ka labaad alraqiiqu waa adoonkii adoonkii la siin maayo waayo adoonka nafaqadiisa iyo masruufkiisu sayidka iskale baa lagu leeyahay ma banaana marka inuu sakadii wax ka qaato isagii baaba la leeyahayba marka wax ma yeelan karaa loo jeedaa micnuhu isagii baa laleeyahay wax ma yeelan karo wixii gacantiisa soo galanaya yaa yeelanaya si toosa ah waxaa u yeelanaya sayidkiisa yeelanaya masaladaas masle khilaaf ku jira ma aha haddii uu qaato zakadii oo gacanta uu ku dhigo milki waxay u noqonaysaa ninkii sayidkiisaabay milki u noqonaysaa hal addoon baa laga soo reebayaa kii mukaatibka ahaa mukaatibku isagu waa nin xoolo urursanaya oo xoolihii uu isku xorayn lahaa urursanaya soo maaha oo ay sayidkiisii isagii warkaa isku og yihiin marka isagu waa ka baxayaa qaydkaas laakiin kii aan mukaatib ahayn ee addoon ahaa haddii uu zakadii qaato oo la siiyo markiiba milkiyay u noqonaysaa waxay u noqonaysaa sayidkiisiba u noqonaysaa ila almukaatib mukaatibkii mooyaane alqaniyu kii qaniga ahaa ee hodanka ahaa ee deeqtoonaa hantiilaha ahaa ayaa zakadii aanay bannaanayn in la siiyo waayo nebigu wuxuu yidhi sal allahu aleyh waali wasalam laa taxilu sadaqata liqaniyin laa taxilu sadaqata liqaniyin qof qani ah oo waxaysta oo hanti leh zakada uma haboona uma xalaal ahaa uu nebigu sal allahu aleh wasalam xadiid shadrigiisa hore saasuu nebigu sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiiska intiisa dambe waxay ahayd walaa lidii miratin sawiyin walaa lidii miratin mid xoog leh sawiyin oo xubnihiisu ay fayow yihiin isagana isako la siin maayo uu nebigu yiri sal allahu aleh wasalam laba nin baa nabiga maalin u yimiyo oo sala allahu alay waali wasalam markaasay nebiga inay u yimaadeen oo sadaqadii doonayaan bay u sheegeen markaasaa nebigu sal allahu alay waslam nimankiibuu sidaa indhaha ugu rogrogo waa eegay waxaa u muuqatay nibada niman xoog waaweyn oo kasban kara ay yihiin markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam haddii aad doontaan waan idin siinayaa sakada laakiin waxaan idiin sheegayaa qof idinka oo kale aho dee maaragtay qani ah iyo qof xoog lahoo shaqaysan karaa wax nasiiba kuma laha sakada sidaa awgeed marka arrintaasi waxay daliil u tahay sida imaamulbaqawi uu sheegayo sida kitaabkiisa sharxu sunna imaamulbaqawi wuxuu leeyahay arrintaasi waxay daliil u tahay qofka qawiga xoogga leh ee wax kasban karaa kaasoo kasabkiisu uu ku filan yahay sakadii inaanay xalaal u noqonaynin marka waxaa jira kuwo dhowr ah oo aqniyo ah dad waxaa jira aqniyo oo qani ah oo sakada in la siiyaa ay bannaantay baa jira iyagu dad aqniya ah baa jira oo haysta oo ladan oo sakadii la siin karo dad waxaa jira intaa nabigaa sheegay sal alla alay waslam waxaa u horeeya qofka qaniga ah waxaan odhan laha waxaa u horeeya qofka alghaazi fii sabiili illaah qofkii alghaazi fii sabiili illaah ile qof qani ah baa mujaahid noqon karo duuli kara soo maha marka mujaahid fii sabiili lah mar hadduu yahay alghaazi fii sabiili illaah ilaahay jidkii hadduu ku duulay zakadii waa la siinaya ka labaad waa alqaarim waa kii deymoobay ee haarimka ahaa ee deymoobay ee ka saddexaad ee ay xalaal u noqonayso ay u bannaantay inuu qaato waa rajulun ishtaraahaa bimaalihi rajulun ishtaraahaa bimaalihi qof maalkiisa ku iibsaday oo qof hanti haystoo labana magaalada jooga ayaa nin neef sakaa la soo siiyey buu ka iibsaday sooma banaana de isagu ya kaas ma banaanta waa saddex waxaa ka mida maalan nin haddii alla idmaayo dariskiisu uu miskiin yahay oo markaa uu ku sadaqaysto maskiinkii uu markaa ku sadaqaysto ninbaa deris nin qani ah ayaa wuxuu deris la yahay nin miskiin ah ninkii miskiinka ahaa ayaa sadaqad la siiyoo lagu sadaqaystay sadaqadii lasoo siiyey qayb ka mid ah ayuu ninkii dariskiisa ee qaniga ahaa wax uga keenay soo xalaal mootam soo maaha markaa xaal bay u tahay dee markaa ka kale waxa weeyaan alcaamilu calayha alcaamil calayha kii ka shaqaynayay intaasi waa intee hadda alqaazi fii sabiililah waa kow alqaarim waa laba waa kii daymoobay saddex kii maalkiisa ku iibsaday rajulun ishtaraaha bimaalih kii maalkiisa ku iibsaday nin rajulun lahu jaarun miskiin fatusudiqa calayhi fa ahdaa lighaniyin markaa iyo nin deris miskiina leh oo deriskii inta wax lasoo siiyo qola wax ku sadaqaysatay ayuu qoladii waxay kusoo sadaqaysataybu intuu soo qaaday ayuu muxuu sameeyey ayuu ninkii wax ka siiyey masalada waxaa u daliila xadiidkii bariira bariira gabar gabarh oo la xoreeyo miskiinada bay ahayd hilib baa maalin lasoo soo siiyey hilibkiisay usoo waday guriga rasuulka keen salaacad waa la kariyey somaama garan markaa nabiga usoo hadiyeysay adna sadaqad bay kugu tahay annagana waa noo hadiyad buu nabigu hilibku waa cunay sal allahu alay waali wasalam marka sidaasna waa usoo geli kartaa qofka aduu qofka ay bannaan tahay kaasna waa la sheegaa waaya man talzamuhu nafaqatuhu ka afraad waxa weeyaan man qof weeye talzamuka ay kugu laazimayso waajib kugu tahay nafaqatuhu nafaqadiisa iyo masruufkiisa qofka adiga masruufkiisa waajibka ku tahay sakadaadi ma siin kartid laakiin adiga wuu ku siin karaa had halkaa u fiirso adiga ninkii hadda xaaskiisa iyo caruurtiisa inuu biilo so kuma aha laakiin iyagu naagtii iyo caruurtii inay ninka biilaan waajib bay ku tahay kuma aha marka ninku sakada uu bixinayo naagta iyo carruurta ma siin karo waayo ile meesha waajib waajib ma gudageli karo inuu bilana waa waajib in zakadii uu bixiyana waa shay waajiba marka waajib waajib dee laguma beegi karo oo meeshuu biilkoodii iyo noloshoodii nafaqadoodii si toosa loogu lahaa uu bixin lahaa hadduu ku beego hantidii zakada uu bixin lahaa isma qaadan karta sooma hadi waajib waajib laguma beegi karo waajib waliba inuu si gaara ah isu taagaa la rabaa laakiin iyagu hadda zakadii way siin karaan xaaskii waa siin kartaa ninkeedii xadiidka ibn mascuud baa u daliila oo ay gabadhiisu tiri saka inaan bixiyaan doonayaa caruuray habaree u tahay oo agoonana way haysay ma rasuulka u sheeg bu hade aniga cid ahayn oo cid aniga aad iga haboon oo aad siin lahayd ma jirto markaasay rasuulka u sheegtay rasuulkana wuxu yidhi sal alay wasalam sii cabdullaahi iyo carruurtiisa sii buu ku yidhi marka iyadu taasna waa bannaantay man qof ayaan zakadii la siinaynin oon xalaal u ahayn talzamuka nafaqatuhu nafaqadiisu haddii ala idmaayo ay adiga kugu laazimayso qofkii ay zakada kaa ku gudi mayso bixintiisa waayo waajib hore ayuu kugu leeyahay weyaan waayahay banuu haashimin reer banuu haashim ayaa iyagiina zakadii in la siiyaa ay mamnuuc tahay aanay bannaanayn reer bani haashim in la siiyo waa ahlu beytkii nebiga sal alla alay wasalam waayo nebigu wuxu yuri sal alay waslam ina sadaqata laa tanbagii liaali muxammadin inamaa hiya awsaaqu nnaas sadaqadu uma haboona laa tanbagii ina asadaqata laa tanbagii liaali muxammadin muxamed qoyskiisa sadaqadu uma haboona inamaa hiya awsaakhu nnaas waa bani aadamka wasakdiisa isku nadiifinaya weeyaan aalubeytku markuu waa ayo nabiga sal allau alay wasalam aalubeytkiisii waa ayo dumarkiisu nabiga aalubeytkii bay ka mid yihiin sal allahu alay ali wasalam ahlubeytkiisu sadaqadu ay xaaraam ka noqonayso isaga dabadii waa afar qolo aalu caliyin aalu caliyin cali wixii ka farcamaya qoyskiisa ahaa ilaa nebiga in adeerkii wuu ahaa cali qolada labaad aalu caqiilin caqiil waa cali walaalkii caqiil ibn abi aalib qoyskiisa qolada saddexaad aalu jacfarin jacfar qoyskiisa saddexdaani waa walaalo soo maha cali bn abi aalib caqiil ibn abi aalib jacfar ibn abi aalib saddexna walaalaha soo maha dee saddexdaba nabiga maxay la wadaagaan waa ilma adeer soo maha dee nabiga sal allau alay wasalam saddexdaas iyo wixii ka farcamayba sakadu waa ka mamnuuc qolada afaraad waa aalu cabbaasin cabbaas qoyskiisa cabbaas wixii ka farcamay qoyskiisa weeyaan waayo nebigu sal allau alay wasalam adeeradii toban bay ahaayeen islaamka afar baa soo gaadhay lixna horey u dhinteen afartii islaamka soo gaadhay labana waa muslimeen labana gaalnimay ku dhinteen cabbaas iyo xamza islaamnimay ku dhinteen ninka la yidhaahdo abu taalib iyo abulahabna maxay ku dhinteen gaalnimo sooma iyaguna de lixdii kalena maba soo gaadheen islaamka marka afartaas haddii ala idmaayo waxa weeyaan zakadu waa ka xaaraan waxay culimmadu isweydiiyaan oo taa tabac u ah oo ku daba jirta masale muhiim ah oo waxay yidhaahdaan qolyaha aalubeydka ah oo hadda aynu sheegnay addoommaha ay leeyihiin iyagu oo ay xoreeyeen ma sida ay iyagu sadaqada xaaraam uga tahay ayay addoommuhuna xaaraam uga noqonaysaa waa fahanti soo maha qolyaha aalubeydka ah addoommaha waa gala dhaqan jiray soo maha addoommihii ay dhaqan jireen oo ay xoreeyeen oo mawaali u ahaa ma siday iyagu sadaqada xaaraam uga tahay ayaa addoommahan ay walahooda haystaan oo xoreeyeenna sadaqadu xaaraan uga tahay jawaabtu waa haa jawaabtu waa haa waxaa u daliila xadiidka abi raafic abi raafic baa wuxuu leeyahay rasuulka sal alla alay wasalam ninbaa nin wuxuu dee reer bani makhsuum ka mid ah ayuu sadaqadii u diray markaasaa ninkiibaa abuu raafic abuu raaficna waa addoon nebigu lahaa lahaay uu xoreeyey buu ahaa ninkiibaa wuxuu yidhi war abuu raaficow iraac si aad sadaqada ile caamiliin baynuna ka shaqaynaysa waxaa laynaga siiyo aada wax uga hesho markaasuu yidhi may ilaa aan rasuulka u imaado oo aan weydiiyo arrintaa kuma dhiiran karo nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam wuu weydiiyey nebigu wuxuu ku jawaabay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ina sadaqata laa taxilu lana wa ina mawaali lqawmi min anfusihim soo soomata xadiidkaas sadaqada xalaal nooma aha ina mawaali lqawmi qowmka qoom meel degan qolada mawaalida u ahi min anfusihim iyagay ka mid yihiin marka annagaad naga mid tihiin annagu haddaanay xalaal noo ahayn idinkana xalaal idiima aha xadiidkaa waa xadiis saxiixa abu daawuud iyo termed iyo nasa'i iyo axmedba way wariyeen waana xadiis darajadiisu ay saxiixta sheekhu fi saxiix aljaamic sagiir ayuu ku keenayaa raqamkiisu ku lix boqol lixdan iyo saddex marka waxaa kale oo halkaa ka duwan oo masale kalea jirto tabac u ah masalada tabac u ah waxaa weeyaan kuwa waa raggii soomaa hadda raggiiba hadda aynu ku hadlayni ragga aalubeytka ah dumarka ay qabaan oo xaasaskii nebiga ay ka mid yihiin masalan iyo cali iyo caqiil iyo jacfar iyo cabbaas iyo dumarkoodii dumarkaasi addoomaha ayagu leeyihiin kuwii hore waa addoomihii raggu lahaayeen soo maha dumarka la qabo reerkaa u dhaxay qoyskii nebiga dumarka u dhaxay addoomaha ay leeyihiin ma xukunkaasuu la mid yahay mise waa ka duwan yihin soo masale maha iyaduna waa fahan sooma hadda dumarka raggaa u dhaxay aalubeytka ah addoomaha iyagu si gaara u leeyihiin oo ay xoreeyeen oo welahooda ay haystaan ma sidee kuwa raggay la mid yihiinoo aalubaytkay soo hoosgelayaan sadaqadu waa ka xaaraan mise waa u bannaan tahay jawaabtu waa may ka xaaraan maha sadaqadu dumarka udhaxay raggaas iyo raggaas waa kala duwan yihin soo maha iyagu iyagu shaksi ahaan xaaraama ka noqoto laakiin addoomahoodu la mid noqon maayaan addoomaha ragga aalubaytka ah waayo nebigu sal allahu alay wasalam waxaa u dalilay xadiidka caaisha ee macruufka ah gabadhii bariire la odhan jiray qofka xoreeyeyuu ahaa gabadhaas oo lacagta ka bixiyey soo caaisha ma ahayn caaisha radia allahu tacaala canhaa gabadhaa gurigeedii la joogjoogi jirtay maalin baa nebigu u yimi sala allahu aleyh waali wasalam hilib baa nebiga loo keenay markaasaa waxay ku tidhi hilibka kani waxa weeyaan bariiro ayaa lagu sadaqaystay qolaa soo siisay inoo bislaanaya marka dee soo ma aragti gabadhii ay gabadhu nebiga qaba ee xoraysay xukunkii hore may qaata hadda marka sadaqad baa la siiyey cad baa la soo siiyey sadaqad ah muxuu nebigu ku jawaabay huwa lahaa sadaqatun walanaa hadiya huwa lahaa sadaqatun cadkaasi iyada sadaqad buu ku yahay annagana muxuu noo yahay hadiyad buu noo yahay marka halkaa xukunka ka soo baxay muxuu noqday aalubeytka haweenka u dhaxay addoommahay leeyihiin oo ay xoreeyeen xukunkii kuwii hore ma ma noqonayaan masaladaasi waa caddahay soo maha waay wuxuu yidhi sheekhu caleyhi raxmatullah kitaabu siyaami wuxuu ka tegey sakaatulfidrigii buu ka tegey sakaatulfidrigii buu ka tegey isagu hadda aanu sheekhu kusoo darin oo fiicnaan lahayd inuu ku daro sakaatulfitriga markuu sakaatulmaalka ka hadlo kitaabu siyaami soomkiibuu kitaab u yahay soomka luqada carabiga waxaa la yidhaahdaa alimsaaku asawmu luqatan alimsaaku afhaysasho ayaa la yidhaahdaa sharcigana waxaa la yidhaahdaa waa atacabudu lilaahi subxaanahu wa tacaala bilimsaaki can alakli washurbi wa saa'iri almufatiraat min tuluuci alfajri ilaa guruubi shamsi waa in ilaahay lagu caabudo afhaysasho laga afhaysto cunno iyo cabid iyo waxalla wixii qofka afuriya laga bilaabo salaada subax fajarkeedu markuu dhasho ilaa intay qoraxdu ka dhacayso xukunkiisu soomku waa waajib waa rukni min arkaani alislaam waa farad min faraa'id alislaam ka mid ah kitaabka iyo sunnaha iyo ijmaacu waa ku caddahay wa innagaa sooman iminkaba yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam ba alihi subxana wa tacala wa fii aayatin ukhraa faman shahida minkum shahra falyasumhu ba alihi subxana wa tacala bunya alislaamu calaa khamsin waxaa ka mid ah wa sawmi ramadaan xadiidkuna saas uu sheegay ummadda islaamkana waa ku ijmaacday inuu soomku uu yahay shay waajib ah waxyaalaha la yaab kale waxaa ka mid a ah axaadiista nebiga ku cad calayhi salaatu wasalaam in qofka sooman laba farxadood uu leeyahay farxadna waa marka uu afurayo waajibkii maanta uu gutay ilahay u dhib yareeyey uu maarata ku faraxsan yahay farxadina waa farxadda aakhiro uu ku farxi doono sidoo kale waxaa la yaab leh ciqaabka ilaahay u diyaariyey kuwaas rabadaantu intay u dhalato aan soomin xadiid imaamu nasai uu soo saarayo la yaab badan ayaa nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam bayna ana naa'imun id ataanii rajulaani anigoo hurda habeen ayaa laba nin ii yimaadeen waa riyo fa akhadaa bidabcii labadii nin cududay qabteen fa atayaa bii jabalan wacran xadiiska ballayaabkiisa waxay i keeneen buur bay ila yimaadeen raf'a faqaalaa lii iscad buurta kor bay yidhaahdeen buurtii baan koray oo kor baan u baxay xataa idaa kuntu fii sawaa'i ljabal buurtu meeshay u sinnayd markii aan joogo faidaa idaa ana bisawtin shadiidin waxaan maqlay cod iyo qaylo xooggan oo baxaysa faqultu man haadihi alaswaat ma haadihi alaswaat waa maxay qayladan iyo cododkan baxaya qaala haadaa cawaau ahli nnaar ahlu naarka cabaadkoodii iyo qayladoodii baa kuu baxaysa uma inalaqa bii waa i kaxeeyey buu yidhi faidaa ana biqawmin mucallaqiina bicaraaqiibihim mushaqaqatun ashdaaquhum tasiilu ashdaaquhum dammaa wuxuu leeyahy waxaan soo maray qolo boqmaha inta laga dalooliyey meel lagu xidho laga soo lulay labada qowlanna dhiigu ka butaacayo ayaan soo maray markaasaa waxaan idhi qoladani waa ayo waxaa la igu yidhi qolada tani waa kuwa rabadaanta aan soominee afuri jireen waysaa loo geliyo labada boqmoodba inta laga dalooliyo ayaa laga soo lulayaa meel sare markaasaa labada qawlan la dhiigu saa u butaacaya inta la dilaaciyo markaasaa la odhanaya waa qoladii aan rabadaanta soomi jirin iyagoo aan xanuun iyo cudurdaar midna aan qabin afuri jiray kuwaa weeyaan marka soomku in la afuraa waa shay xaaraamo khatar ah haddaan qofku cudurdaar sharciga u banayn waxaa kaloo xaaraama ah in maalin ama laba cisho yoomushaki a ah lagala hormaro waxaa kale oo eh, soomku xaaraama in la xidhiidhiyo wisaal la sameeyo waa xaaraan waxaa nahyi ah in lagu xeel dheeraado loqloqoshada iyo sandaarsiga saanay biyo kugu fakan waxaa iyaduna sidoo kale karaaha ay culimmadu ku sheegaan qofka dhallinyarta ah hadduu reer leeyahay inuu islaanta dhudhunkashadeeda iyo ku dhawaanshadeeda iska ilaaliyo si aanu hadhow isagu eh, soomkiisa uga jabin uu isu celi karin waayin soomku aqsaam buu u qaybsamaa soomku haddii la uruuriyo soomku ilaa afar qaybood buu u qaybsamaa mid waxaa la yidhaahdaa soom waajib ah soom waajib ah iyo soom mustaxab ah iyo soom makruuh ah iyo soom xaaraam ah buu qaybsamaa soomka waajibka ah ilaa shan soom baa lagu uuriyaa sawmu ramadaan waa ka u horeeya koowaad ka labaad waa sawmulkafaaraat kafaaraadka iyo wixii kafaara guda layska rabay soomkoodii ka saddexaad qadaa'u ramadaan ramadaan qadaynteed uu qofku qadeeyo lagu lahaa ka afaraad sawmu nadri nadar qofku nadray soomkiisa inuu soomow ku nadray ka shanaad sawmu lfidya fidyadii iyo madax furashadii soomkeedii qolada soomka qaybta soomka mustaxabka ah isagu waa badan yahay waxaa ka mid a ah, sawmu yowmi carafa ligayri alxaaji qofkaan xaajiga ahayn oo xaramka joogin inuu maaragtay maalinta carafa soomo sagaalaadka waxaa ka mid ah yowmu caashuuraa maalinta tobnaad ee bisha muxaram ayaa ka mid ah soonka sunnaha waxaa ka mid a ah alihnayn waalkhamiis isniintii khamiistaa ka mid ah waxaa ka mid a ah al ayaamu albiid maalmaha saddex iyo tobanka afariyo tobanka shan iyo tobanka ka mid ah waxaa ka mid ah siyaamu daawuud nebi daawuud soomkiisii oo muxuu ahaa kaana yasuumu yowman wa yuftiru yowman waxaa ka mid a ah cashru dilxija bisha dilxija oo tobankeedaba la soomo oo acmaasha waaweyn bisha acmaasha la qabta aad alla agta ugu culus tahay waxaa ka mid a ah, haddii alla idmaayo sittata min shawaal bisha soofur in lix maamood laga soomo waxaa ka mid a ah qofka doobka ah sawmul acaz baa la yidhaahdaayo aczab qofka doobka ah aan guursan karayn inuu soomo soonka sunnahay ka mid tahay sida nebigu sal allau alay wasalam uu kula teliyay si shahwadiisu u jabto waxaa ka mid a shacbaan iyo muxaram bisha la yidhaahdo in soomka la badiyo oo nebigu uu badin jiray sal allau alay wasalam soomka makruuha ah waxaa ka mid a maalinta siyaamu yowmi carafa lilxaaji qofka xaajiga ah inuu carafa isagoo jooga maalintaas soomo waa karaaho soonkaas waxaa ka mid a aljumcatu munfaridan aljumcatu munfaridan inuu jumcaha keliya qofkaa soon la beegsado jumcada keliya soomo waxaa ka mid a asabtu munfaridan inuu sabti keliya soomo waa karaaho iyadana waxaa ka mid a yowmu shaki yowmu shakiga qofku inuu soomo haddii soon usoo socday uu soomi jiray u waafaqa mooyaane yowmu shakiga waa maalinta rabadaan ka horaysa waxaa ka mid a sawmu dahri soom weligii qofku inuu soomanaa zamanka oo dhan u yidhaha anigu maalinna afuri maayo soomka xaaraanta waxaa ka mid a ah alciidayn labada ciidood oo la soomo waa xaaraan waxaa ka mid a ah ayaamu tashriiq maalmaha tashriiqa ah ee koob iyo toban labiyo toban saddex iyo tobanka bisha carafa waxaa ka mid a ah sawmu lxaa'idi waalnufasaa islaantii xaa'idada ahayd iyo tii nufasadeed oo soonta waa xaaraan waxaa ka mid a soomka xaaraamta ah siyaamu lmar'ati wa zawjuhaa shaahid in gabadhu soon sunnaa ay soonto ninkeedii oo jooga waa xaaraam waxaa ka mid ah sawmu lmariidi waalmusaafir soonkii qofkii bukay iyo qofkii musaafirka uu soomay weli uu ku dhibaatoonayo ku rafaadayo iyaduna waa la mid waxa weeyaan soomakaas oo dhan waa xaraam iyadoo intaa kasii faahfaahsan oo ka badanna abubakr aljazaa'iri kitaabkiisa minhaaj sunna iyo meelahaas aada ugu sheeg sheegaan wuxuu yidhi sheekhu addaabitu lwalu daabidka u horeeya kitaabu siyaam marka laga hadlayo wa fiihi wuxuu yidhi sittatu dawaabida lix daabid baa ku jira addaabidu lwalu ka u horeeya shuruudu wujuubi sawmi shuruudaha uu ku waajibo soomku arbacatun afar weeye afar baa soomku ku waajibaa shuruudood waase ka badan yahay afar buu isagu ka dhigay alislaamu islaamnimo ayaa loo shardiyaa waa inuu qofka soomayaa muslim uu yahay waayo alle subxaanahu wa tacaala gaal waxba ka aqbali maayo oo wuxuu yidhi lain ashrakta layaxbatanna camaluk wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ilaa annahum kafaruu biاllahi wa birasuulih walaa yaatuuna asalaata ilaa wahum kusaala marka lama ogola gaalo soom laga aqbali maayo haddii laakiin gaalku waayo maxaa looga aqbali waayey laysa ahlan lilcibaada cibaadana ehel buu yahay gaalku uma aha cibaada ehel weeyaan haddiise laakiin uu soo muslimo gaalkii hadduu gaalkii soo muslimo soomkii waa ku laasimayaa markaa uu soo muslimay hadduu maanta oo kale soo islaamo nin gaal ah soomkii waa ku laasimayaa laakiin bisha rabadaan markay dhammaato la odhan maayo intii ku dhaaftay soo qadee ama maanta oo aad badhna soomanayd oo muslim ahayd badhna aadan xedhada ku jirin soo qadee la odhan maayo binasi qowlihi tacaala qul liladiina kafaruu in yantahuu maxaa ka dambeeya yufar lahum maa qad salaf baa layidhi subxaana wa tacaala kuwii kuwa gaalada waxaa ku tiraahdaa kuwa gaalooba alla ku kufriyey hadday ka joogaan kufriga iyo macaasida iyo xumaha ay ku jiraan yukfar lahum waa loo dhaafayaa maa qad salafa wixii hormaray waa loo dhaafaya ashardu thaani albuluuqu waa qaangaadhnimo waa inuu qofku qaangaar yahay maxaa meeshii ku baxaya qofkii sabiga ee saqiirka ah waa ilmihii saqiirkaa soomkiisu sax maaha ilaa uu qaangaaro laakiin haddii waxaan ka wada yani waajib maaha haddiise laakiin uu soomo soomkiisu waa sax wuu qofka weligiisa ah ayaa la rabaa inuu ku rabeeyo si soomka ula qabsado nabigeenni wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam rufica alqalamu can halaata qalamka takaaliifta lagu qoro waa laga eh, rafciye waa laga sara saddex qolo waxaa ka mid ah wacani sabiyi xataa yaxtalim ilmihii sabigaha ilaa uu qaangaadho buu nebigu yidhi sal lla alay waslam marka xadiiskaas wuxuu caddaynayaa qofkii aan qaangaar ahayn inaan soomku waajib ku ahayn qaangaarhnimadu waxay ku timaadaa saddex qodob oo raggee dumarku ku siman yihiin inzaalu lmaniyi inuu qofku biya-duuliyo nabaatu shacri alcaana timaha hoosoo qofka ka soo baxa buluuqi khamsata cashara sana shan iyo toban jir oo qofku gaadho habluhu waxay la dheer yihiin alxaydu aw ilxamlu bay la dheer yihiin hadday qofkii dumara xayd hesho walow tisca sanawaad ha jirta hadday doonto ama ay reeryeelato xamli noqoto iyaduna xayd baa arag waajib baa soomkii ku noqonayaa qodobka saddexaad alcaqlu caqli baa loo shardiyaa oo qofkii waalnaa soom waajib kuma aha waayo nebigu wuxu yidhi sala allau alay wasalam can ilmajnuuni xataa yufiiq qofkii waalnaa waa marfuuca alqalam ilaa uu miiraabo oo miyirkiisii usoo noqdo nacuudu billahi min sayi asqaam marka qofka caqligiisu hadduu waayo waxa weeyaan cibaadadaasi waajib ku noqon mayso iyo wixii kale raacayay mana ka ansaxayso waayo ahal uma aha takaaliifta sharciga ah laakiin hadduu shaksi u yahay ka waran xillina waa uu waashaayoo miyirkaa ka taga oo waa xanuunsanaya waxba kala garan maayo xillina wuu soo miraabayaa qofkaasi inuu soomo laasim bay ku noqonaysaa xilliga uu wax kala garanayo xilliga aan waxba kala garanayna laasim kuma aha inuu soomo fattaqu llaha ma staطactum baa ilahi yidhi subxaana wa tacaala qodobka afar alqudratu calayhi inuu alqudratu waa karid inuu kari karo awoodi karo calayhi soomka ayaa qodobkaasna uu yahay oo waxa weeyaan qof qudratu calayhi waxaa loo jeedaa qofku inuu soomka awoodi karo qofka aan soomka awoodi karaynin laba qolay noqonayaan qof awood la-aantiisu ay tahay mid daa'im ah xanuun baa haya rajo lagama qabo xanuunkaa haya inuu ka ladnaado mana soomi karo fidyuu bixinaya maalintiiyo miskiin buu wax quudinayaa ama xanuun baa ku yimid oo xanuunkaa ku yimid wuxuu noqon karaa xanuun u diiday inuu soomo laakiin uu ka bugsan karo waas waa bannaanta iyadu markaa inuu iska afuro markuu ladnaado ayuu soo qadaynayaa xayd baa ka mid a cudurdaarkii nifaaskii baa ka mid a mariid maradkii baa ka mid a xanuun la rajaynayay musaafirkii baa ka mid a xaamiladii baa ka mid a tiilmaha nuujinaysa baa ka mid a waxaasoo dhanba wallahu subxaana wa tacaala aclamu bisawaab